fandur ila almacduudi luqita arashad faahbit ilha min almudakiri mudakari waxdif maca almu'anasi almushtahiri taqulu lii khamsatu ahwaabin judud wasmum lahaa tiscan min annuqi waqud wa ina taqta haddaad ku hadasho bilcuquudi tirada haddaad ku hadasho kolkii wax la tirinahayaad faraha saa u gunguntayso filcadadi tirada dhexdeeda fandur bal waxaad fiirisaa ila lmacduudi shayga la tirinhayo luqiita lagula kulmi alrushda ama alrashda hanuun lagula kulmiye allah ku hanuuniye daba maqsuudkii waa kee kolkaad fiiriso fa ahbit ilhaaa taa utaaniidka u sug min almudakari kalab waxdif ka xadaf taa oo haada ah maca almu'anati ka dhadig mu'anadkii almushtahiri ee la yaqiina caanka ahaa taquulu waxaad odhanaysaa lii waxaa ii sugnaaday khamsatu ahwaabin shan maro waa mudakerkiio ta'di aad gelisay jududun oo cusub wasmumuhu gaami lahaa gabadha lahu ii qorane lahaa iyada tiscan sagaal oo min annawqi geela ka mida qaalmaha waqudu hogaani ha kaxaysatee ayib musanifku waxa uu halkan kaga hadlahayaa baab اlcadad baab اlcadad waa maxay cadad af soomaali cadadku waa tiro laakiin cadadka waxaa la yidhaahdaa kamiyat اlashyaa nawc اlashyaa ma galo ma aha nawcu lashyaa waa tamyiiz baabkan horey baynu tamyiizka markaynu soo maraynay soo maray dhinaciisa dambe malayinsarifka markaynu soo maraynayna qayb ka mida ah baynu soo marnay haddaba waxaa lagu yidhaahdaa uun luqada kolkii cadad la sheegayo waa kamiyat lashyaa waa imisa waa kow labo saddex afar shan lix toddoba sideed sagaal saasoo kaleet musanifku marka wuxuu uga hadlahayaa uu doonayaa inuu uga hadlo cadadkaas dhowr nooc kow hadafka ugu weyn ee baabulcadad musanifku meeshan uu u keenay waa hal shay waxaa ku jirta baabkan qaaciido khilaafsan bilkuliya qaacidat lcarab oo waa maxay waa in mudakarkana mu'anah laga dhigo mu'anahkana mudaker laga dhigo waana baabkan danta uu sheekhu marka uu leeyahay waa kaa laakiin waxaa soo hoosgelahaya in laga hadlo oo kaleeto axkaamta uu leeyahay iyo xukunkiisa laba qaybood buu noqonayaayoo murakab weeyehe shadriga hore iyo shadriga dambese maxaa la samaynaya ma mise waa mabni ayb wuxuu hormariyey marka musanifku wuxuu ugu soo horreysiiyey cadadka marka aada doonayso in aad ka hadasho ta- mudakarka la xidhiidhi maanadkana ka jar isagoo taa ka hadlaya wuxuu uhi wa in nataqta haddaad ku hadasho buuhi bilcuquudi guntimaha dhexdooda fil cadadi tirada dhexdeeda fandur bal waxaad fiirisaa ila lmacduudi kala tirinayo luqita rushda ama arrashda hanuun lagula kulmiyo musanifku wuxuu ku yidhi markaad wax tirinhayso oo doonaysa inaad wax tiriso oo shayga aad tirinaysa faraha aad gungunido wuxuu halkan usoo qaatay wa ina dakta bilcuquudi gabay ku quruxsanaya kolkii wax la tirinaya maxaa la yidhahdaa waaxid itnain halaaa kolkaad ku ordinaysa subxaan allah alxamdu lilah faraha laguguntaa kolkaad doonaysa buu ihi faraha inaad gungunido ood wax tiriso waxaad fiirisaa waxa aad tirin hayso eed xisaabayso ma wax laba mise waa wax dhadig kolku ku leeyahay fiiri macnuhu waxaa weeye kan aad tirin hayso waxaad fiirisaa inuu yahay shay lab iyo inuu shay dhadig lagama wado lab xaqiiqatan dhadigna lagama wado xaqiiqatan ama waa xaqiiqatan ama waa xukman macnaha shayga lab iyo shayga dhadigun kala fiir waxaana tirinayso intaa ma fahanto ma fiirisay maxaan ku sameeyaa waa tajwaabtii fa ilhaa haada usug min almudakari ka oo waxdif ka tuur ha'dii maca almu'anati ka dhadig mu'anadkii almushtahar la bixiyey ama almushtahiri caanka ahaa musanif wuxuu ku yidhi hada hada waxaad u sugtaa ka mudakarka ah hada mudakarka usug muanadkana ka jar qaacidadii laysla ogaa maxay ahayd kolkaad la hadlayso ama aad ka hadlayso wax lab maxaa laga ilaalin jiray tautaanidi soo maaha dhadigood hadii laga hadlayana maxaa la gelin jiray bilcagsi ku samee baabulcadad markaad joogto hadduu waxaan aad tirinhaysaa wax lab yahay tautaanid geli haddii waxan aad tirinayso uu wax dhadig yahayna taabtaaniidka ka jar waxaa ku fiican sharaxa meeshan kitaabka matnigiisa ninka iska lahaa oo xariiri ah sharixisi baa meeshan masaladan ugu fiican wuxuu soo qaataa masale waxaa jirta lagu halxidhaalaysto oo gobol lagu tiriyo la yidhaahdo ma taqaanaa gabadhu markay xidhato seef iyo hub intay qaadato ay xidhato carshigii ninka ay xidhato masaladaa sheeg bay yidhaahdaan masaladaas waa tan waa maxay hadduu waxan aad ka hadlaysa wax dhadig yahay mudakar sidii oo kale ad la dhaqmaysaa hadduu yahay m-an ninkiina uu xidho diracyo iyo gogorado iyo dharkii dumarka lagu yaqiinay waa cadadka hadduu waxan aad ka hadlaysa lab yahay taa-utaaniis baad gelinaysaa haadan waxa laga wada badan baynu soo marray waa taa-utaaniis liannahaa marka lagu istaaga maxay isu bedelaysaa ha bay isu bedelaysaa darabat daraba makkatu makka ayib madinatu madina ayib mihaalkiibaa kuu hadhay soo maaha taquulu waxaad odhan lii waxaa ii sugnaaday khamsatu ahwaabin shan maro jududun ucsub shan maryo ayaan haystaa maro kolka la yidhahdo ma wax labas wax dhadig oo wax lab maradu waa dhadig ee waxaan leenahay waa waa laboodi macagusoo kol kolkii gaar looga hadlayo waa dhadig laakiin maro kolkii laga hadlayo noocu maro oo wax lab ee fi luqati alcarab lagu cabirahayo thawbun leanna mufradkeedu waa maxay isagu hadda waa jamac laakiin mufradkeedu waa maxay waa thawb thawb marka mudakr ba masa muanath waa mudaker haddaba waxaad odhanaysaa lii waxaa ii sugnaaday khamsatu ahwaabin maxaa idin la idhaahdo khamsu ahwaabin shan maro baad odhanaysaa khamsatu ahwaabin shan maro kuwaasoo jududun cusub waa ko kaa muxuu kugu soo sheegay mudakerkii oo la gelinayo taawtaaniid maalintii baa ku hadhay soo maa wasmum uhugaami lahumaa idin wada qoran kulligin ah. wasmum lahaa wasmum lahaa wey wasmum uhugaami lahaa gabadha tiscan sagaal oo min anawqi qaalmaha geela ka mida waqud uhugaami waa isku midkii un musanifku wuxuu ku yihi gabadha markaat aad wax siinayso ama qofkaba markaad wax siinayso lo hadii waa ninuna waxa la bixinayabaa dhadigood ah waxaad siisaa sagaal qaalmood naaqa naaqa ma mudakar ba mise waa muanaf waa wuxuu ku yidhi wasmum lahaa tiscan tiscatan soo rabin oo min anawqi ah sagaal buu marka oo min annawqi qaalmaha ka mid ah min annawqi qaalmaha waqudunu hogaan waa isku mid intani wa tawalbeyt macnaha waxa weeye qaacidadan musanifku hadda uu ina siiyey wuxuu ka hadlayaaba inuu yidhi mudaker iyo muana taa-utaaniid maxaa gelaya maxaanse gelaynin soo ma musanifku wa qaacidadan hadda uu ina siiyey wuxuu kumoodsiinayaa bil weligaa cadad meel alla meeshaad ku aragta ayankaana iyo nooca uu yahay oo dhan waxaad samaynaysaa he mudakarkana taawtaaniid geli muanadkana ka jar soo saas ma aha qaacida haddaba saas ma horta waxa la tirinayo meeshan haddaad fahamto weligaa cadad u laaban maysid cadadku sidiisaba waa afar axad iyo acshaar oo casharaad ah mi-aad iyo uluuf waa afartaa un gebigiisuba intaan baa laisku tiradan dhan lagu sheegi tiro oo dhanna u ogtahay waaba intaa waa afartaa madax weeye afar madax buu leeyay axad waa waaxid itnain halaaa arbaca kaa un baa goordho loo geynayaayo axad cashara itna cashara ixdaa wa cishruun halaaa wa halaathuun kan intan ubaa axaadka anba axaadku waa min waaxid ilaa laga gaadho maxay tisca casharana waa laga bilaaba cashara ilaa laga gaadho mia miana waa laga bilaaba mia ilaa alf laga gaadho min xayu lmudakar walmu'anath marka marka la fiiriyo tiradaa kolkaad aaxaadka soo qaadato aaxaadku waxaad fiirin fiirinhaysaa uun waxan aad hayso waxoo dhan waa cadad ogow ma mudakar baan soo muanaf hadduu mudakar yahay taa taaniidka baad gelinaysaa hadduu maana yahayna waad ka jaraysaa maxaa kuu soo hadhay cashara kusoo hadhay soo maha casharo ilaa mi-a laga gaadhana weligeed waa mudakar cishruun waxaad odhanaysaa cashara cishruun thalaathuun muxuu ahay arbacuun hamsuun situun sabcuun thamaan weligood ta shaqo kuma leh maxaa kusoo hadhay alaf miaat miaatna weligeedba ta baa laazimta miatun miatayni halaathu miatin arbaca miatin hamsa mia weligeed ta baa laazimta alaykum salaam maxaa kusoo hadhay alaf weligii ta shaqo kuma saddex marka ta shaqo kuma midna weligii ta laazima saddex mudakar bay laazimaan midna ta laazima laazimaa ma fahamteen taabtaani taaniis kaga farxalanay maxaa kusoo hadhay inta kale waba kama iman lakin tiradii laisla ogaaye aaxaadka ahaa bay badan ka imaanaysa leannahu aaxaadkan kolkii la tirinayo aaxaadkana waxaa loo geyn madaxii kale cashara ahaa baa loo geynaya musanifku marka wuxuu ku moodsiinayaa qaacidadan usoo laabane aaxaadka qaar waxaa ku jira muanas iyo mudakar labadaba ha ikaadi musanifka hadalkiisa marka wuxuu ku moodsiinhayaa aaxaad oo dhan weligaa meeshaad ku aragti aaadku waxaan waa min waaxid ilaa tisca laga gaadhay soo maa qaacidadii bilcagsi inuu ku soconhayo hadalka waxaa laga wadaa laga bilaabo halaaa ilaa tisca laga gaadho maxaa meeshaa kaa baxay waaxid iyo ithnain baa kaa baxay laga bilaabo hadalkan musanifku qaacidadiinuna siiyey oo ah inuu iskhilaafayo oo bilcagsi uu ku imaanhayo waxay qusaysaa halaaa laga bilaaba ilaa tisca axaadkii marka maxaa soo gelaya waaxid iyo itnain soo ma aha waaxid iyo itnain waxay mutaabaqaynhayaan qaacidadii saxiixa ahaa ee la isla ogaa oo waa maxay mudakarku taa utaaniidkaad ka ka tajridinaysaad ka jaraysaa muanadkana taa utaaniid baad gelaysaa baad gelinaysaa waa ko soo maa qacdadan marka maxay qusaysaa baynu nidhi tis ee laga bilaabo halaaa ilaa tisca laga gaadho marka tiradii aaxaadka ahayd baa laba u qaybsantay qiyaas iyo shaad labada ugu horraysa oo waaxid itnayna waa maxay waa qiyaas laga bilaabo halaaa ilaa tisca laga gaadhona waa maxay wa shaad intaa ma baranay ayib wuxuu ku uhi in dakarta haddaad sheegta hadaba alcadada tirada haddaad sheegto almurakaba ee la isu geeyey wa huwa isaguna aladii ka weeye istawjaba waajibsaday anlaa yucraba inaan la cirabinoo weliga oo mabniyun cala alfadxi fa alxiq ilhaa haada haleeshii maca almu'anati dhadigoodka magiciisa waa sidii larabib ku laabtay soo ma jeedin biaakhiri laakiin waa laba murakab ee ke maka hore jumlada hormaysato dambe biaakhiri thani ka labaad aakhirkiisa walaa taktari hana u abalyeelin qofkii kaa hor yimaado ku dhaha sax ma shibka dheh juuqba ha u odhanin mithaaluka mithaalkiisu waxaa weeye cindii agtayda waxaa ahaaday halaatha casharata saddex iyo toban jumaanatan oo kul ama cunaabi manduumatan oo la taxay wa duratan iyo halaatha casharata manduumatan dura oo jawhar la taxay waa isku midkii u wa cagsuhaa cagsigeeda tan cagsigeed ayaa yucmalu lagu samaynayaa fi tadkiiri mudakerkana hadda mudakerkuna tadkiirkiis buu ku noqonaya bikayri ishkaalin shaki la-aan walaa takhiirin iyo dibdhig la-aan haba ka istaagin ba kuuri masaladii waynu soo baranay axaad ilaa halaata soo ma ahayn casharaadna waynu baranay mi-aadna waynu baranay uulfnoo baranay soo ma aha waxaa kuu yimid axaadkii iyo casharadii kolkii la isku daro oo tiradii aaxaadahayd loo geeyo madax kale ila kolka la tirinaya qasab waa murakab oo tidhaahdo axadda cashara itna cashara halaata cashara arbaca cashara aad tidhaahdo wixiina aad waxa tirinaysa uu yahay maxaa la samaynayaa marka muxuu ku yihi musanifku waa aaxaadkii aynu hadda soo maray shardi wuxuu raaciyey weliba waa aaxaadkaasi waa ka waajibsanaya weligii in la bineeyo oo fadxa lagu bineeyo buubay noo imaan doonaaba masalada isagoo musanifku ka hadlay waqad banow maa rakibuu min alcadad baab lmabniyaat baab dhan oo la yidhahda baan gaari doonaa kitaa waxba kama dhinneen oo gadaal ka keeni doonaa wuxuu ku uri halkaa waxaan ka faa'idayntaynaa cadad kaba gaadhin cadadku horta asalka waa mucrab baa iswaa mabni wuxuu ku uri waa mabni oo mabniyun cala alfatxi halaata cashara axada cashara tiscata cashara halaata wa halaathiin soo ma jeedin waa ko hadalkaan wax ma kasoo soo laabanayaa horta mebniga mise kama soo laaban wuu kasoo laabanaya markii dhaweyd qaacidadii mudakerkii maanadka maxaa kasoo laabtay laba hadal maxay ahaan ithnain iyo kanna haddana labadii baa kasoo laabanhaya ixdaa cashara iyo ithnaa cashara liannaha ixdaa cashara ithnaa cashara waxaa la icraabayaa icraab almuthana baa la icraabahayaa icraab almuthanayo waxay ku dureersanayaan qaacidadii saxda ahayd kolkuu marfuucaya maxaa lagu rafcinaya alif mansuubkii majruurka markii hore maxaa lagu jareeyey ra'aytu waxaad odhanaysaa axada cashara kawkaban jaani jaءanii rajulayni ithnayni mar'atayni ithnatayni ithnaani iyo ithnatani dhadigoodka ithnatani waxaad odhan kartaa oo kale weli fasiix ah thintani luqatu tamiim iyo luqat lxijaaz baa kala jira oo qaabkaa u tiriya luqat lxijaaz waa ithnaan lakin luqatu tamim waa maxay waa thintain thintain wey ayib ka horta midkaasaa kasoo laabanhaya waxaa kale oo musanifku uu ku yidhi shaygan aad tirin hayso laba igu kala qaad waa murakab buu ku yihi kolkii la isu geeyo mar haddii murakab lagu dhaahdo waa murakabkii masjiga ahaaya wuxuu yeelanhayaa laba madax madaxa hore iyo madaxa dambe labadaasuu yeelanhayaa waa ko wuxuu ku yihi juska hore juska hore waxay ku soconaysaa qaaciidadii saxda ahayd oo waxba iskama bedelayo oo hadduu waxaan atirinayso mudakar yahayna waad tadkiirinaysaa hadduu maana yahayna waad nadigaynaysaa otautaaniidkii baad ku daraysaa halkaasu ku xidhnaya jumlada madaxeeda hore oo hadduu rag ya waxaad tirin halaatha baad odhanaysaa halaatha cashara hadduu dumar yahan maxaad odhanaysaa halaathata cashara cashara baa kan la odhan karaa oo caynka markaas xarafka dambeeya dhexda ah waa la reebi karaa faada ah dumar markuu yeela tirin maayo kawaslafahani soo ma ah ayib amaa wuxuu ku yidhi madaxa oogu dambeeya oo murakabkii tiradii dambe marka waa maxay waa casharadii soo ma madaxa dambe buu ku yidhi ee caashirka ah waxaa la haleeshinayaa ha-dii ahayd qaacidadii saxda ahaa buuna ku laabanayaa waxba iskaba bedelahayo macnaha mar haddii labadaa laga jaro ixdaa cashar iyo itnaa cashar qaacidadu waxay ku soconaysaa ilaa laga gaadho maxay cishruun ilaa laga gaadho waxay ku soconaysaa qaacidadu sidii la rabay bay ku laabanaysaa bes taasu musanif ka hadlay markaasa wuxuu ihi wain dakarta haddaad sheegto alcadada tirada almurakaba ee laysu geeyey wa huwa isaguna aladii ka weeye istawjaba waajibsaday allaa yucraba inaan la ciraabine fa alxiqilhaa hadaas waa maxay taw taaniidka hada waxaad haleeshisaa macal mu'anati dhadigoodka waa si la rabay soo maa wahuwa isaguna oo waa maxay waa kaan hore eh ka kawa istawjaba waajibsaday allaa yucraba inaan la icraabine fa alxiqilhaa haada haleeshii maca almu'anati dhadigoodka maciisa biaakhiri thaani ka labaad aakhirkiisa oo walaa taktarifiha u aabayeelin mithaaluhu kaa mithaalkiisa waxaa weeye cindii agtayda waxaa ah halaatha keeni murakabka dhinaciisi labaad buu ku ata aad hareeshi cindii agtayda waxaa ahaaday halaatha casharata eddigood marka shiinka waa la reebaya waa kaan idin lahaa saddex iyo toban jumaanatan oo cunaabi ah kuul ah manduumatan la taxay iyo wa jawhar waa isku midkii waa kuul dure laga sameeyey jawhar laga sameeyey cunaabi marka la yidhaahdo dura kolka la yidhahdo ama jumaano kolka la yidhahdo waa waxaa kuushiiso garmaysaan la taxan jiray uul soo garanaysa unaab iyo waxaad tirinaysa waa dhadigood soo laba jumlo ulin ka kooban yahay murakabku ka hore iyo ka dambe ka hore waxa la yihi isagu waaba mabni oo waa la birin fataxa lagu birin soo maaha maa hadduu labada hore yahay itnaa iyo talaatana waaxid iyo itnainna waa la ciraabaya qaarkii dambe ee murakabka jumlada intiisa dambe ahaa qaacidadiibuu sideedii ku soconayaayo hadduu waxaan aad tirinayso muanad yahay taabtaaniidka qaarka dambe haleelaysa hadduu mudakaryan waad ka jaraysaa wuxuu ku miaaliyey muanadkii wuxuu ku yihi saddex kuul abaan haystaa taabtaaniidkii ma ku daray marka ah. cashara te ui mudakar addunyan muxuu noqon lahaa cashara u noqon lahaa casharu cashrun ayib nabigiisa kolku riyooda muxuu yihi inii ra-aytu axada cashara malufisa axada cashara kawkaban ayib wa cagsuhaa cagsigeed baana yucmalu lagu samaynayaa fi tadkiiri waa hadalku waaba dhamaaday ishkaalin shaki la-aan walaa taakhiirin iyo dibdhig la-aan adoon arrinkaa dibna u dhigaynin aan muxuu ahaayey weligaana aan dib ooga istaagaynin saan ku dayn buuri waa ko cadadkii ka baxnay oo w warku waa gaaban yahaye asmaadima waxbaa ku hadhay sheekh wuxuu yihi waqatanaaha alqawlu fi lasmaai cala ikhtisaarin wa cala stifaain waqad xaqiiqe eh tanaaha alqawlu hadalku waa dhamaaday maalasarifka maxaa la ohan jiray siqadii siqatu muntaha muntaha aljumuuc muxuu ahaa meesha ugu dambaysa ku dhamaada soo ismiguna waa meesha ugu dambaysa ku dhamaaday bui kan waa dhamaaday bui alqawlu hadalku fil asmaa asmaada dhexdeeda laga hadlo cala ikhtisaarin gaabni korkeed wa ala istifaain iyo oofin korkeed ninkani caadi ma ahayn musanifku wuxuu ku yidhi in badan baan kitaabkan soo waday soo waday soo eryahay kitaabku waxaa laga hadlaya saddex buu ahaa soo ismi iyo ficil iyo xaraf soo ma ah la yimaadana laba unbuuba ah oo muxuu ahaa ismi iyo iyo ficil uu weliba hal wuuba imaan doonaa gadaal buuba ka imaan doonaaba iska daaye asmaada hadalkii laga hadlayay wuu dhammaaday buuhi ko ma intanunba asmaadu oo mise asmaa kale baa jirta maya cala ikhtisaarin buuhi gaabin buuhi qaacidada waan soo gaabiyey oo maana ugu talagelin buuhi dheer dheerood la wareertood marba meel kaa tuuro laakiin wuxuu kusoo dhammaaday buuhi asmaadii hadal laga hadlayo iyadoo gaaban u buusha baxday waa ko hadde shaygu ha gaabnaadee shaygii oo gaaban haddaad nacas ka dhigtood waxba aadan dadkii faasinin waa qalad kale soo ma cala sifaain buuhi haddana hadal gaaban oo waxba aana ka tegin ayaan ku siiyey buui wa saas wey de nin walibu bta wax gaadho muxuu yihi ibnu maliga sarfiga marku hadlay waqad wafaytu bima qad muntahiyan alxamdu lilahi id rumtuhu kamula nin waliba saasuu yidhi ayib shaatibiyadusna saas oo kaleetu uri kolkuu ka hadlayey ayaa wuxuu yihi iska dhaaf wax kaleete waxaad tidhaahdaa bu hi xataa kolkan dhinto ilaahayow kii taxay u naxariisa bu hi waqad raima mxuu waqad raxima araxmaanu xayan wamayitan fatan kana lilinsafi ma'wan waa macaqila alfiyatulmalik isaguna kolkuu kitaabkiisa dhameeyey saasoo kaleeto isaguna wuxuu yihi weliba waxaan dhameeyey buhi kitaab ka qaalisan bu hi xataa dahabka ka qaalisan baan dhameeyey bu alfiyatmuctina wuxuu i dushaba ka ah bu hi xataa bilowgu isago ku faraxashayba oo yidhiba muxuu ahaayey faaiqatan alfiyata bni mucin wayba ka sarreysaa ui alfiyat bnu mucin way ka sarreysaa buui ayib waxa weeye waxyaabaha waxay kamid tahay ardayga dhiso oo adiga kitaabkan maantao dhan intaaad soo agfadhida intaas waqti kaaba hadii la odhan lahaa kitaabkiina waan kuusene wax badanna waan ka tegey maxaad odhan lahay waxnaqled soo ma weligiiba isagoo hadalkaasu ku dhex wadaa wuxuu ku yihi asmaadii baan kuusoo tiriyay bui iyadoo aan gaaban macnaha waxna aana ka tegin si saxad xufad warinta waxbaba kama tegin baba waa ko bimacnaa asmaada marfuucaadkeedi ko dhaha icraabku ilan saddex baa gelaysaba soo maahayn marfuucaad iyo mansuubaad iyo majruuraad soo maahayn hadday asmaadu marfuucaad ahayd oo imise ahayd bal dibaan maanta unoqone asmaada marfuucaadkeedi misu ahaa toddobo soo ma <laughs> mubtade khabar faacil naaibu faacil ismu kaana khabaru ina khabaru la la latin nafyi ljinsi soo intaaan ma ahayn marfuuc kale miyaa jirin toddobadii culi dushaan ka bare toddobada hal miyuu ka tegey hal xaba kama tegin waa ko mansuubaadkeediina dushaan ka soo maray imise ahayd afar iyo toban ba iyaguna mansuubaadku ahaayeen mafcuulu bihi masder mafcuulu lahu mafcuulu macahu xaalo tamyiisiya daraf mustatna ismu la la latinane fi ljinsi tacajub ismu ina khabaru kaana munaadihii mudaafkaha nakiradii muhmalka ahayd iyo iqraagii iyo iqraagii waa ko iyo wax alla wixii majruur ahaa wax lagu jara laba u ahaa xaraf jaari lagu jaro iyo idaafo iyo lagu jaro iyo buu wixii raacayay intaa asmaada marfuucaadka iyo mansuubaadkooda afartii tawaabicid ahayd iyo haba ka reebina ninkii wareerka qaba ee maalayinsarif ahaa intaan buba ahaaba de de intiiba dushaan kaa soo maray miyna soo maray asad alasad <laughs> eqru waa war cararey war cararey war digtooney war isjirey allah allah cibaadallahi allah allah cibaadallahi waqad tanaaha alqawlu fi lasmaai cala ikhtisaarin wacala sifaain buu ku yihi wabilahi tawfiiq wallah subana